بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالكسر دواد حلقات كله oo aynu kaga waramayno silsiladii taariikheed ee khalid khaalid ibnulwaliid almakhsuumiy sayfullahi lilmasluul radia allahu canhu ardaa taariikhdii khaalid ibnulwaliid oo ahaa seeftii allah ee galka la-ayd ilaahay raalliha ka noqda hana raalligeliye walaalayaal xalqadii hore waxaynu kaga soo warramnay duulaanadii ugu horreeyey ee khaalid ibnulwaliid uu ku qaado dowladdii farisiyiinta dowladdii farrisiyiinta duulaankii koowaada lagu qaaday ee ay isku arkeen muslimiinta iyo reer faris waxay ahayd macrakadii la dhihi jiray daati salaasil ee ka dhacday magaalada kadma oo ku taala dalkan kuweyt iminka tii ku xigtana waxay ahayd meesh waxay ka dhacday iyaduna meesha loo yaqaana almadaar waa waxaa hogaaminay ninkii la dhihi jiray qarin ee aynu ka waramaynay arrintaasi markii ay dhacday walaalayaal warkii wuxuu gaadhay boqorkii kisra nuusharwan saacaqabay ku noqotay yacni sida waran wadnaha lagaga dhuftay oo kale ama yacni danab kusoo dhacay oo kale sidee ba siddeed iyo toban kun oo nin oo ka yimid dhulka saxraha oo carbeed ay dowladdii weyneyd oo ahayd dabcan quwaddii marka adduunka ugu weyneyd ee jirtay dowladdii farisiyiinta ba u jebin kartaa ciidanka intaa tiradeedu waa ilaagtay sideed iyo toban kun oo nin ay u jabiyaan subxaan allah waxay ku noqotay waxaan caqliga geli karaynin sidoo kalena waxaa sumcaddoodii cirka ay gaadhay khaalid ibnu waliid radi allahu canhu ardaa iyo saxaabadii rasuulka ridwaan calayhim ee fardafuullada ahaa geesiyadii muslimiinta waxaa laleeyahy ciidankan ciidima ma jabinayso subxaan allah khaalid ciiduna uu hogaaminayo ciidimo ma jebinaysaa laleeyahy arrintaasina waxay gaadhay xawla alcaalam adduunka oo dhan ayay gaadhay markaa khaalid sumcadiisii radia allahu canhu ardaa dowladdii farisiyiintana yacni cabsi badan ayaa gashay manaysan filaynin in carabi ay yacni awoodda intaa leeg ay leedahay tusaalaan ku siinaya quwadda maanta adduunka ugu weyni waa maraykanka iyo xulufadiisa reer yurubta bal waxaad qiyaastaa quwadda markaa reer yurubta iyo maraykanku xulufaysku ah neetada wax laysku dhaho haddii dowlad yar oo aan yacni saamaynba ku lahayn adduunyadu ay weerar kusoo qaado oo ay jebiso oo ay ka adkaato dowladdii maraykanka iyo reer yurub oo dhan bal ka waran kasoo qaad dowlad yaroo madagaskar africa ku taal ama mozambiq adduunka yacni saamayn saa badan kuma laha bal ka waran haddii dowladdaa yar intaa leeg ay weerar ku qaado maraykanku ay jabiso yurub ay ku qaado ay jebiso midowda sofiyet iyo russian iyo xulufadiisana ay jebiso waa cajiib waa la yaabi lahaa yacni wax caqliga geli karaysa may ahayn subxaan allah niman sideed iyo toban kunaba waxay weerar kusoo qaadayaan acdam quwa fi dunya xilligaa joogtay dowladdii awoodii xilligaa adduunka ugu weynayd oo ay jebinayaan subxaan allah farisiintii markaa way yaameen dabcan waxaa dhici karaysa inay farisiintu ka filayeen dowladii weyneyd dowladii weyneyd ee roomaanka oo iyadu ahay dabcan quwaddii labadeeda markaa adduunka ugu weyneyd way ka filayeen iyagu in ay dee werar saas oo kale ay kusoo qaadayaan laakiin marnaba may filaynin muslimiin iyo dad saxaraha ka yimi jasiiradda carabeed oo caraba inay weerarka intaa leeg ay kusoo qaadayaan arrintaa markaa aad bay ula argagixeen ciidankii markaa way firdhadeen mushkilad baana markaa ama caqabad baa ka hortimi khaalid ibn waliid iyo muslimiintii ka hortimi caqabaladuna waxay ahayd mar ay guulaystaan ama ay gacanta sare ku yeeshaan goobta dagaalka ciidanka inta firdhataw way tegayaan way tegayaan way is uruursanayaan subxaan allah deetana ciidan kale ayay uruurinayaan ciidan kalena ninkii kisra nusharwane boqorka u ahaa dowladda farisiyiinta kusoo daray subxaan allah arrintaasina may ahayn waxay la qabsadeen muslimiintu leanno qaabka ay ku dagaalami jireen waxay ahayd iyaga iyo carabtu marka nimanka carabada reerbaadiyaha ay dagaalamayaan marka la jebiye carabtu dib umay soo noqon jireen khalaas waa la jebiyey laakiin kuwani waa dawlad weeye nidaam bay leeyihiin awood bay leeyihiin xoolay leeyihiin subxaan allah baawar adduunka ka jira buu ahaayo dee tirsan oo dowlad guun oo shan kun oo sannadood jirta ayay ahay dowladda farisiyiintu markaa marka lagu jabiyo goobtan way firdhanayaan meel kaley tegayaan way isuruursanayaan ciidan kala kusoo biiraya subxaan allah arrintaasi waxay ku noqotay khaalid ibnu waliid caqabad bay ku noqotay walaalayaal dabadeedna boqorkii kisra nusharwan ayaa loo sheegay in hogaamiyihiisii la dhihi jiray hurmus in lagu dilay macrakatu dati salaasil ee magaalada kalma ka dhacday oo khalid ibn walid radi allahu canhu uu dilay sidoo kale hogaamiyihiisii kale labaadee uu diray ee qaarin iyo laba wiil oo isagu dhalo in kala dhihi jiray qabaad iyo aanushujaanna in lagu dilay macrakadii almadaar la dhihi jiray kolkaa wuxuu bilaabay in saldanadiisi iyo imberatoriyadiisii ay halis ay gashay kolkaa wuxuu bilaabay inuu soo ururiyo ciidamo kale dowladda farisintu dowlad weyn bay ahayd ka talinaysa dhulkan ciraaq iiraan ilaa yuruta bari gaadhaysa ilaa khuraasaan ilaa hindiya dhankaasoo dhan ka wada talinaysa subxana alla weyn be kolkaa wuxuu yeedhay barasaabyadii goboladiisa waaweyn oo dhan ayuu u yeedhay oo wuxuu dhahay dagaal ayaa ku qaadaysaan niman carbeed oo muslimiin oo nagu soo duulay marka ciddii ugu horreysay soo harejiibtay waxaa la dhihi jiray waxaa la dhahaa waxay ahayd ninkii xaakimka u ahaa khuraasaan khuraasaan waxa weeye waa gobol qeybt intiisa badan afghanistan bay ku taalla iminka iyo meelo kaleo iran ku yaala dhulkaasa la isku dhihi jiro khuraasaan oo nin baa haysan jiray mateli jiray markaa dowladda farisiyiin ninkii xaakimkaabaa wuxuu soo diray hogaamiye ciidan oo la dhahdo magaciisa ander zakart la dhaho ayaa la soo diray ninkiiba wuxuu yimi caasimadii farisiyiinta la dhigi jiray madain markii ay madain u yimi ayaa anusharwan boqorkii kisra boqorkii farisiinta kisra anusharwan la dhihi jira wuxuu usoo diray si uu muslimiinta ula dagaalamo ciidankaas wuu soo baxay marka sidoo kale ciidan kale uu kasoo daba diray oo uu hogaaminayo hogaamiyihii ugu sarreeyey ama generaalkii ciidanee ugu sarreeyey dowladda farisiyiinta oo la dhihi jiray magaciisa bahman jadawey kaasna wuu ka daba diray qoladii hore markii ay soo socdeen socodkoodii iyo safarkoodii waxaa ogaaday oo warkaasi uu soo gaadhay khaalid ibn lwaliid sayfullahi maslul radi allahu canhu arda markaa wuxuu doonay yacni cabqariyadda khaalid u fiirsada wuxuu arkay in ciidan kaloo weyni uu ku soo biirayo sidoo kale ciidamadii macrakati lemadaar ka firdhaday iyaguna ay ku biirayaan ninkan markaa antar zakar la dhaho marka ciidamo aada u tiro badan inay meesha isku uruursanayaan kadibna muslimiinta weerar lagu soo qaadayo kolkaa wuxuu go'aansaday in intaan ciidanka kale bahman jada weyhi intaanu imanin inuu weerar ku qaado ander zakhart iyo ciidankiisa marka ander zakhart iyo ciidankiisi waxay yimaadeen meel la dhaho alwelija muslimiintiina sidoo kale goobtiibay yimaadeen wuu cabeeyey markaa khaalid ibn walid radi allahu canhu ciidankiisii meeshaas markaa waa meel saxara ah waana meel buuro ama laba taago yaryar ay ku yaalaan ayay ahayd dhanka biyaha ama webiga furaat waxaa xigay dhan muslimiinta xigtay dhanka saxarahana waxaa xigay markaa nimankii farisiyiinta nimankii farisiyiintu goobtii dagaalka ayay yimaadeen muslimiintuna sidoo kale goobtii dagaalka yimaadeen laba buuro dhexdooda ayaa markaa labadii ciidan ay ku kulmeen ninkii hogaaminaya haddaba dowladda farisiinta ander zakhar ladhihi dhihi jiray ciidankooda hogaaminayay aad buu u farxay maalintan leanno sababtu u farxay waxa weeye ciidanka muslimiinta waxaa ka dambaysa buur baa ka dambaysa sidoo kale iyagana waxaa ka dambaysa buur baa ka dambaysa waa laba buurood dhexdooda dagaalku ka dhacay qaabka ciidanka farisiinta loo tababarana waxay ahayd yani tababar jamaaci ama tababar koox ah koox ahaan ayaa loo loo tababaraa oo iyagoo koox ah oo soco wada soconaya ayay weerar qaadayeen sidaasay markaa ku gacan sarraynaya leanna nidaam bay lahaayeen iyagu dowlad jirta bay ahaayeen marka koox koox iyo guuta guuta ayaa markaa dagaalka ay ugu fiicnaayeen sidaasay markaa ay ku adkaan jireen oo dadka iskaga dhicin jireen dhanka kale muslimiinta iyo carabtu iyagu qaab kale ayay ku dagaalami jireen ama xeelad kale iyo farsamo kale oo ahayd xeelada ama khidada loo yaqaano alkarri walfar ku dhufo oo ka dhaqaaq wuu ku dhufanayaa dib buu laabanayaa wuu soo noqonayaa sidaas ayay markaa walaalayaal ay u dagaalami jireen carabtu waayo waa dad saxaro kusoo koray marka way isku dhufanayaan deetana dib u kala noqonayaan ilaa maaye labada ciidan ciidan la jebiyo ciidankaa la jebiyo saasuu ku ordi jiray saas ayay ahayd xaaladoodu markii hore labadii macrakadoo horena qaabkaasaa lagu jebiyo muslimiintu waxay samaynayeen ku dhufoo ka dhaqaaq way soo weerar bay qaadeen dib u noqonayaan haddana weerar bay kusoo qaadayen arrintaasaa markaa waxay irhaaq gelisay yacni waxay way daalisay tacbaan bay ka dhigtay dowladdii farisiinta ciidankoodii qaabkii iyo farsamadii loo tababarayna kumabay dagaalamayn farsamo kale ayaa lagula dagaalamay laakiin markan kale macrakadan waxaa loo yaqaana macrakatil welija macrakadan haddaba welija loo yaqaano goobtaa lagu wada kulmay labada buuro dhexdooda waa markii ugu horreysay ciidanka farisiyiintu ay si iyagoo yani jamaaciya iyagoo koox ah ay muslimiinta ay u weerarayaan marka way farxeen waxay dhaheen weerar baynu saa ugu qaadinaa buurna way ka dambaysaa khalaas markaa way go-aansadeen inay muslimiinta sidaa u laayaan oo ay u xasuuqaan sidii markaa walaalayaal caadada ahayd intaan dagaalku bilaabmin waxaa isu soo baxaya abdaasha ama geesiyada labada ciidan nin baa ka soo baxay markaa dowladdii farisiyiinta ciidankoodii ninkaasoo laleeyahay culamada taarikhdu ay ku tilmaamayso wuxuu u dhigmi jiray alfa rajul kaana yucaadilu alfa rajul kun nin ayuu dhigmi jiray kun nin geesinimadiisa subxaan allah ninkaasi markii uu soo baxay waxaa soo baxay dhanka muslimiintana sayfullahi lmasluul khaalid bn lwalid radi allahu canh khaalid maaha oo keliya inuu khito uu qoro ama qorshe uu dhigo ama yacni inuu hogaamiyo ciidanka eh, bal iska dhaaf intaasoo keliya ma kuma eka ee eh, xitaa geesiyadooda ninka u baxaya ee u babacdhigaya ee la dagaalamaya waa khaalid ibnulwaliid weeye radi allahu canhu arda geesigii muslimiinta waa la iskalay labadii macrako macrakadii baan ujeedaa labadii ciidan dhexdoodii baa markaa la isku dagaalay khaalid ayaa dilay ninkii kunka nin u dhigmi jiray subxaan allah markuu dilay ayuu ku fadhiistay isagoo mayda markaasu weliba wuxuu dhahay xilligii qadada ayaa la gaadhay markaas wuxuu dhahay qadadii aan cunayin ii keena qadadii baa loo keenay subxaan wuxuu ku dhex qadaynayaa oo uu cunto ku dhex cunayaa labadii ciidan ciidankii muslimiinta iyo ciidankii gaalad barhtankoodii subxaan allah kadibna khaalid wuxuu faray ciidankii muslimiinta weerar soo qaadaan oo aanay u hakanin oo aanay u sugin qolyahan eh, inay nastaan ama ay waqti qaataan hasinina waqti buu yidhi markiiba weerar ku qaada subxaan allah weerarkiibay muslimiinta ay ku qaadeen khaalid markaas seef wuxuu saaran yahay eh, faraskiisii cid kastoo kasoo horbaxda wuu dilaya sayfullahi masluul seeftii allah galka lahayd ku kastoo gaaloo ka horbaxaba wuu dilaya subxaan allah ciidankiisana wuu dhiiri gelinaya takbiirtii allahu akbarna cirka ay isku shareertay sida muslimiintu markaa u dagaalamayeen subxaan allah ciidankiisana wuu dhiirigelinaya wuu boorinayaa wax iska dhicaya buu leeyahy subxaan xaaladdu markay halkaa ay marayso ayaa walaalayaal ninkii ander zakhart oo hogaaminaya ciidanka farisiinta wuxuu bilaabay in safkan ugu horeysa ciidankiisa markay tacbaan ay noqdaanba inuu bedelo yacni ciidankoodu ciidan aada u tiro badan weeye intaasoo jeer kusoo laabalaabamaya subxaan allah markii hore ander andersakhti uu meesha yimina wuu la yaabay ciidanka muslimiinta tiradoodan yar shan kun toban kun oo ciin ma tobankan kun baa subxaan allah jebiyey boqolaalkii kun ee farisiyiinta ah aad buu la yaabay markaa wuxuu dhahay isagu naftiisa uu malaynayey inay dadkaasi ahayn dad fulay ah oo maanta uu khaalid ibnu walid ciidankiisa iska dhicin karayo markaa wuxuu sameeyey ciidankii safkii hore ayuu markaa bedelay kuwa markaa nastay oo cusub ayaa safkii hore yimi nimankii faarisiyiinta subxaan allah muslimiinta iyaga cid kaloo bedelaysaa ma jirto iyagu waa nafl caarid weeye tiradooduna aad bay u yar tahay waxaa bilaabantay markaa in muslimiinta dib loo riixo loo riixo loo riixo ilama ayaa ay taraajuc sameeyeen ama dibugurasho ay sameeyeen dhanka dibugurashada u samaynayana waa dhankii buurta marka khaalid ibn waliid waa dagaalamaya waxbu iska celinaya seeftiisiibuu wataa iyo faraskiisi subxaan allah waa dagaalamaya waana dhiiri gelinaya yacni mar kastoo ciidanku uu dib u gurtana waa halis wey waa riski waa khatar weeye waana markay ciidanku ay jabaan muslimiintii markaa waxay dhaheen yani khaalid bay fiirinayaan khidaada bedel qorshahan bedel yani halis bay muslimiintu ay ku jiraan khaalid waa dhiirigelina wuxuu leeya wada wada wada ilamayo ninkii ander zakharta uu farxay oo uu kala batay oo u maanta ayaad makansiisay yacni aada hanatay nimankii muslimiinta haddaad ka gacan sarraysidna boqorkii kisrboqorkii kisranusharwan yacni laqab weyn ayaa lagu siinaya magac weyn ayaa lagu saaraya subxaan allah jago sare ayaa lagu magacaabaya waxyaalaha niyadiisa isugu sheekaynaya ciidankooduna uu hogaam yani weerarka noocaasa uu samaynayo ayuu khalid gacantiisa saayidi uu ishaaray un saasunbuu ishaaray waxbuu tilmaamay mise xalaytoole ya salaam calaa khaalid xalay toole intaanu weerarkan iyo dagaalkan aanu dhicin ayuu khaalid radia allaahu canhu arda ilaahay raalliha ka noqde wuxuu sii diyaariyay khidatii ugu yaabka badnayd laba ciidan oo kamida ah ciidankiisii katiibooyin yani laba guuto oo midna uu hogaaminaya nin kalena busra ibnu ruhum iyo nin kaleo saciid ibnu murra ay kala hogaaminayaan ayaa labadii ciidan wuxuu yidhi iyagoo muslimiinta idin ogeyn ka dhex baha muslimiinta gaaladuna yaan idin arkin labadii ciidan way ka dhex baxeen muslimiintii waxay tageen buurtii ka dambeysay nimanka farisiyiinta gadaashooda ayay taagan yihiin subxaan allah labadii ciidan ba halkaas yihiin gacantunbuu saa yidhi khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu sayfullahi almasluul halkaa waxaa kasoo booday dhabarkoodii yacni nimankii farisiyiinta dhabarkoodii waxaa kasoo booday busra ibnu ruhum iyo ciidankii uu hogaaminay xaggan kalena waxaa kasoo booday jihadii kale saciid ibnu mura iyo ciidankii uu hogaaminay mar keliya ayuu haddana wuxuu faray ciidankii dib u noqonayey ee taraajuca sameynayay yacni dib ugorashada sameynayay inay weerarna qaadaan labadii dhan xaggii dambena waa lagaga yimi xaggii horena waa lagaga yimi waxay galeen markaa bartanka ayay galeen nimankii farisiyiinta subxaanaka ya cadiim subxaanaka ya cadiim maa haadihi lkhuda bal khudadan cajiibka iyo cabqariyadan u fiirsada khaalid bn waliid radia allahu canhu sayf ullahi lilmasluul labadii dhanba waa lagaga yimi nimankii farisiyiinta markaa argagax baa galay cabsi baa gashay ayagii baa islaayay marka ayagii ayaa islaayay si ay u banaystaan waddo ay ka dhex baxaan subxaan allah khaalidna wuxuu ugu tala galay khidadan iyo booskan uu keenay iyo goobta dagaalka meeshan uu keenay inaan nafar aanu ka bixin halkaa oo uu ku wada laayo leanno mar kastoo dagaal uu ka adkaadaba way firdhanayaan meel kale isku urursanayaan ciidan kala u imanaya dabadeedna waa macrako kale iyo duulaan kale cusub subxaan allah arrintaas maalinta wuu diidanaa wanagi lahayn carqalad bay ku noqotay khaalid ibnu waliid iyo ciidankii muslimiinta waa la laayay nimankii farisiyiinta gamtaa laga dhigay way madheen si markaa yani ay wada yar u banaystaan iyagiibaa islaayay in yar oo ka mid baxsatay marka oo uu ka yahay hogaamiyahoodii hogaaminayay goobta dagaalka andar zakharta la dhihi jiray way baxsadeen kuwaasi intii kale waxaa cagta mariyey khaalid ibnu walid iyagoo takbiirtii allahu akbar leh ayay markaa walaaliyaal ka gacan sarreeyeen oo guushii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala khaalid ibn waliid iyo kooxdii fi'ati lmuminiin kooxdii muminiinta ahayn nimankii farisiyiintana xasuuq baa ku dhacay sidaasay markaa walaalayaal cagta loo mariyay kooxdii carartay maalintii xigtay ayuu khaalid ibnu weliid ciidankii muslimiinta qaar ka mida buu diray waxaa la helay dhanka saxaraha ay qabteen nimankiiyo saxaraha ku lumay oo baadiyoobay subxaan allah kadibna u dhintay haraad iyo oon biyo aan bay u dhinteen subxaan allah ninkii andar zakharda hogaaminayena haraad buu ku dhintay saxaraha ayuu ku dhintay subxaan allah saxqi ayuu ku sameeyey gebiisay u dhamaayeen ciidankii faarisiyiinta subxaan allah ciidanka farisiyiinta sidaa loo laayay ee gacantii kululaydee khaalid ibnu walid ay martay radia allahu canhu waxaa ka mid ahaa oo eh, taageerayay ciidanka farisiyiinta dad carbeed oo haystay diinta kristanka ama masiixiyiinta oo jiiraan la ahaa dowladda farisiyiinta subxaan allah oo weliba khaasatan qabiilka la dhaho bani bakr ibn wail la dhaho ayaa markaa gacansaar bay la lahaayeen dowladda farisiyiinta kadibna ninkii boqorka u ahaa ama ninkii u talinayay qabailka bakr ibn wail ayaa cadhooday oo dadkan faraha badan ee lagaga dilay goobta dagaalka ayuu ka cadhooday oo la tilmaamayo wiil uu dhalay baa kamid ahaa raggii lagu dilay ninkaana magaciisa waxaa la dhihi jiray cabdul aswad alcujali ayaa la dhihi jiray ninkaas markaa isagoo hogaaminayaayo warqad bay u qoreen boqorkii kisri nusharwan oo ay leeyihiin ciidan noo soo dir si aan markaa khalid ibn walid isaga dhicinno annagaana caraba oo markaa walaalayaal iska dhicinayna ayay dhaheen arrintii markii warkii uu gaadhay ninkii boqorka ahaa iyo anusharwan way fajac bay ku noqotay iyo argagax bay ku noqotay ciidankii kale aan lahayn intaanu ciidanka andersakarta aanu soo gaadhin ayuu soo diray waxaa hogaaminaya bahman jadaweyhi baa hogaaminayin bahman jadaweyhi wuxuu maqlay in boqorkii kisra anusharwan inuu xanuunsanayo deetana wuxuu ciidankii u dhiibay hoggaankiisa nin la dhahdo jaban nin la dhahdo jaban ayuu dhiibay wuxuuna faray inuu aado qabaa'ilkii bakr ibni waa'il si ay labada qabaa'ilka carbeed ee masiixiyiinta ah iyo iyo iyo ciidankan uu hogaaminayo jaban ay isugu darsamaan weerarna ay ugu qaadaan khalid ibnu waliid isagiina markii uu maqlay yani waxaa xanuunsanayey boqorkii anuusharwan ee farisiinta u talinayay ayuu ku laabtay magaaladii Eh, madain ee caasimada waa ahayd dowladii farisiyiinta madainna waa dhowr magaalo ama waa dhowr xaafadooda waaweyn magaalooyinkii ugu quruxda badnaa markaa dee adduunka ka jiray ayay ahayd boqorkiibu u tegey boqorku markii dambe uu dhintay marka dabcan meesha wuxuu u tegey bahman jadaway wuxuu u tegey hantidon iyo inuu yani jagada uu qabsado wayna ka warrami doonaa insha allah khaalid ibn lwaliid cabqariyadiisii radi allahu canhu maysan istaagin iyo markaa khidadiisii iyo qorshihii uu dhigayay radia allahu canhu ardaa wuxuu ogaaday markiiba warkooda wehelay qabaa'ilkii ree nasaarada ahaa kristanka masiixiyiinta ahaa ee carbeed yacni gacanta gacan saarka lahaa farisiyiinta warkoodiibuu maqlayn ay is urursanayaan iyo ninkan kale jaban inuu u imanayo intaanu u imanin ayuu ka gaadhsiiye weerar buu ku qaaday macrako la dhahdo ulays ayaa meesha ka dhacday marka macrako ama duulaan la dhaho walaalayaal ulays ayaa meeshii ka dhacday macrakadaasna khaalid wuxuu u yimi nimankii carbeed oo iska fadhiya cunto iska cunaya sugayana jaabaankii ciidankii kala sugay khaalid wuu ku kediyey markaa weerar baa markiiba lagu qaaday nimankii welibana khaalid aad iyo aad buu ugu cadhaysnaa nimankan carbeed laba siyood buu ugu cadhaysnaa kow waa midda koowaade nimankani isku qolo maaha oo niman carabba waa farisiyiin ayaguna waa carab subxaan allah marka qabiil qabyaalad ahaan ama qabiil xitaa ugumay hiilinine oo may dhihin nimankana carbeed oo anagu aanu markaa eh, aanu u hiilinina may dhihin waa tallabaade isku diinna maaha oo haddii carabta waxaa jirtay dad markaa majuusiyiina baa jirtay khaasatan kuwa deganaa xiiro deganaa majuusiyiin bay ahaayeenoo dhaqankii iyo diintii farisiyiinta dowladdaas qaateen laakiin iyagu waa nasaaro wax shaqo ka dhexeeya labadooda ma jirtaba subxaan allah carab m may wada ahayn diin may wada wadaagaynin waa maxay colaadan aad carabta kula qaadaysa arrintaana waa ka cadhowday khaalid ibn waliid radi allahu canh markaasuu ballan ku galay ilaahay ilaahayow haddaad ii makansiisid wuxuu yihi dhiigooda webiga ayaan socodsiinaya dhiigooda sida webigan socodsiinaya ayuu cahd iyo nadar ku galay nimanka cadhadu u qaaday marka khaalid ibn waliid radi allahu canhu arda goobtii dagaalka markii la yimi ayaa walaalayaal waxay soo baxay eh, nin la dhihi jiray qays ama malik ibn qays ayaa la dhihi jiray ayaa mubaaraso kusoo baxay khaalid ibn walid khaalid ibn walid sidii lagu yaqaanay ayuu sameeyey wuu dilay ninkii usoo baxay mubaarasada malik ibnu qays eh, la dhihi jiray halkaasuu ku dhintay ciidankoodiina markaa waa laayay maxaabiis buu ka dhigay yacni waa wada laayay gebigoodiiba subxaan allah eh, markii uu laayay dee si kasta haddaad dadka u leysid dhiigoodu webi ma noqonayo subxaan allah ma soconayo dhiigoodu ehm, walidalik waxaa la tilmaamaa aharka qaar in dhulka laga manciyey ama loo diiday in dhiigga uu liqo dhiigga ma liqo markaa dhulku dhulka marka dhiig yari uu ku dhaco dhiiggaasi markaa wuu duuduubamaa ehm, ciiddii ayuu galaa lakiin dhulka hoostiisa ma gelayo oo waxaa la tilmaamaya aharkaas wuxuu tilmaamaya markii la dilay ehm, nebi aadam calayhi salaam wiilkiisii haabiil markii uu dilay qaabiil ayaa laga manciyay dhulka in ay liqdo dhiigga bani aadamka dhiig ma liqi karto markaa dhul dhulku ma liqi karto mana soconayo dhiigga bani aadamka subxaan allah kolkaa walaalayaal dee si kasta haddii xitaa uu dilo sidee buu dhaartiisi isaga gudayaa kolkaa alqacqaac ibn camru atamiimi ayaa u tilmaamay inuu markaa biyo uu ku shubo deetana dhiiggii ayuu biyaha raaciyey walidalika culamada taarikhdu waxay ugu magacaabaan macrakadan macrakati nahri dam dhiig webigii diga ahaa nimanka carbeed uu cadhooday khaalid ibn waliid ee markaa iyaguna falka noocaas noocaasee xun ee qallabsan kula kacay muslimiinta iyo dadkii carbeed ee ay weliba nasabka wada wadaagayeen ayna taageerano garab galeen dad aanay isku diinna ahayn isku markaa faamilna aanay ahayn subxaan allah calaa kulli xaal nimankaana khaalid wuu ka argoostay radia allahu canhu ardaa kadibna wuxuu galay khaalid ibn waliid magaalo la dhahdo maqishiya la dhaho ama magidshia la dhaho ayuu galay magaaladana gacanta muslimiinta ayay soo gashay oo wuu furtay radia allahu canhu ardaa kadibna wuxuu bilaabay magaaladii ugu weyneyd dhanka waqooyiga ciraaq inuu furto oo uu qabsado macrakada weeye uu ku furan doono magaalada xiira loo yaqaan waana xiirana waa magaalooyinkii waaweynaa ee ay farisiyiintu lahayd ee ku dhaaranaysay weeye farisiyiintu magaaladaasna insha allahu tacaala xalqada kale ee soo socota ayaanu kaga warrami doona laakiin intaynaan xalqadeenan ka bixin ayaa waxaan isweydiinaynaa walaalayaal maxaa ku kalifay dowladdii weyneyd ee farisiyiinta ee yani powerka iyo awoodda lahayd yani aynu tilmaamaynay quwad weyn bay lahayd maxaa ku kalifayna sidaa u jabto oo ciidankoodii meel walba loo baacsado sababta ugu weyn waxa weeye walaalayaal kow ku jabtay dowladdaasi waa dulmi waa dulmi haddii meel uu dulmi uu ka jiro allready way jabaysaa dowladdaasi ama xukuumaddaas ama yacni cidda yacni meesha madaxda ka ah haddii dulmi ay kula kacayso shacabkeeda way jabayaan musuq maasuq hadduu jabana wuu jabayaa subxaan allah cadaalad darana haddii ay jirto way jabayaan akhlaaqdu hadday ka xumaatana way jabayaan akhlaaqda iyo dhaqanka xun subxaan allah iyo cadaalad darada iyo dulmigaas ayaa burburiyey dowladdii farisiyiinta dabcan tamaryari kamay ahayn awood way lahaayeen ciidan aad u tira badan bay lahaayeen xoolo way haysteen laakiin wixii keliya jebiyey ee loo aanaynaya inay dowladda shanta kun ee sannadood jirta ay burburto oo khaalid ibn waliid radi allahu canhu burburiyo waxa weeye waa dulmi dhexdooda ah iyo ayagoo is-addoonsaday iyo ayagoo dhaqan xun kula kici jiray markaa shacabka waxaa ka mid a ah dhaqanada xunxun ay kula kici jireen magaalo markay qabsadaan oo ay ama carab ha noqoto ama cid shisheeye ha noqotee magaalada qof lagama reebi jiro subxaan allah dumarka waa la qafaalanayaa caruurta markaa walaalayaal way leynayaan dadka waayeelka way leynayaan subxaan allah guryaha way gubayaan meelaha macbuudkahayo wax lagu cibaadaysto way wada gubayaan magaalada dikum daakum ayay ka dhigayaan subxaan allah waa dhaqankii adduunka xilligaa ka jirtay ama farisi ha noqdo ama roman ha noqdo ama xabashi ha noqdo meeluu adduunka joogaba dhaqankaasi saasuu adduunka ugu baahsanaa laakiin islaamku markii uu yimi dowladda farisiyiinta markii la jabiyo ciidamadoodii muslimiinti labada ciidan markay is arkaan ay jabaan abi bakr asidiiq radi allahu canhu wuxuu soo faray khaalid ibn weliid musaariciinta iyo dadka shaqaalaha caadiga ah gacan ma saaraysid jizya ayaa laga qaadayaa dowladda muslimiinta inay soo hoosgelaya ahludimma ayay noqonayaan arrintaana weligood ma maqlin dadkii deganaa dowladda farisiin wuxunbay arki jireen dad un la dhacayo dulmi lagula kacayo iyo haddii laga awood bato khalaas midh lagama saasun bay markaa ogaayeen marka waxay arkeen diintan cajiibka ah ee iyo weliba qaalib ah oo awoodda badan leh haddana tasaamuxa intaa la eeg iska saamaxaya dadkii culumada culimmadooda ahaa dadkii caruurta ahaa dumarkii subxaan allah dadkii shaqaalaha caadiga ahaan askarta ahayn subxaan allah aad bay uga heleen walidaalika waa waxyaalaha keenay ama sababay inay ciraaq dadkii deganaa iyo faris dadkii deganaa in ay markiiba ay ajiibaan diinta islaamka ayna xoojiyaan islaamka iyo muslimiinta inahaasan insha allahu tacala kusoo gunaanadaynaa xalqadeenni insha allahu tacala intaynu ku kulmi doonna xalqada soo socotana waxaan idinkaga tegayaa hada wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu